bismi الله alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu على rasuuli illahi وعلى aalihi wasaxbihi walaah amaa bacd waxaynu xalay ka soo hadalnay imaamada iyo aimada waxa ay ka rumaysan yihiin guud ahaan shiicadu gaar ahaan qolyahan imaamiyada ama labiyo tobanlaha la yidhaahdo waynu soo sheegnay aagaga hadda ay u badan yihiin kuwan ugu fagfagiyo cadcadiin badanna ah qaybo badan oo la xidhiira waynu xalay soo marnay caa waxaynu u ballansaneen inaan iyada dhammaystirno waxaynu nidhi imaamyadii waxay dhaheen waa iyo toban waxay ka soo bilaabeen caliy bni abi aalib radi allahu canhu wa ardaa waxayna ku dhammeeyeen maxamed ibn alxasan alcaskari qodobkaasuna ah qodobkii u dambeeyey ee aynu tilmaannay waxaynu soo marnay inay yidhaahdeen adduunyada imaam la-aan ma noqon karto markay isbarbar dhigayeen imaamka iyo nabiga iyo rasuulkana inay yidhaahdeen dunidu way dhici kartaa inaan nabi iyo rasuul nool jirin laakiin ma dhici karto imaam nool inuuna jirin ma dhici karto erayo badanoo sidaasoo kaleeta ay leeyihiin qaar waxay leeyihiin erayada markay kale sheegayaan imaam hadduusan jirin lasaahat ilardu biahliha dhulku dadka uuba la dumi lahaa waaba la gu'i lahaa imaam nool hadduuna jirin imaamyadii labiiyo tobanka laga dhigay dee dunida quruntu way socotaa labiiyo toban qofna cimrigoodu mid walba mar buu dhammaadaa cali bn abi aalib waxaa la dilay markay afartankii ahayd hijrada oo maanta kun afar boqol iyo soddon iyo toddoba sanadkii aynu ku jirno qaybihiisii dambe waxay yidhahdeen kadib waxaa qabtay alxasan ibni caliyin xasan ibnu caliy bn abi aalib radi allahu canhu canhuma wa oo aanay aada u jeclayn maadaama isagoo nabadda muslimiinta ka shaqaynaya dhiig badan inaanu daadan uu xilkii ka degay maalinkaa qaybaha caayay oo ka tegey oo yidhi imaam cali ka dambeeyey maba jiraba dib baan ka tilmaami doonaa waxaa daba taalla haddii lagu yidhaahdo qolaa tiri imaamkaa wax ka dambeeya ma jiro si markiiba toosa waxay ka dhigan tahay isagana ma dh ma dhimanina wuu dhuuntay waayo imaam la-aan lama joogi karaa haddii la yidhaah wuu nool yahay in la arki iyo inuu dhuumaal ku maqan yahoo isqarinaya labadaa mid waay waxay yidhahdeen kadib xuseen ibnu caliyi baa qabtay xasan ibnu caliyin kontonkii hijiradu markay ahayd toban sano kadib aabbihii ayuu geeriyooday radia allahu canhu ardaa xuseyn ibnu caliyi baa qabtay yidhaahdeen isna dhimashadiisu waxay ahayd kow iyo lixdankii toban sano kadib isaga ama kow iyo toban sano kadib sanadkii kow iyo tobnaad bilowgiisa bishii u koobaad bayba ahaydba toban sano isna ka dambeeyey waxay lahayn intaa wixii ka dambeeyey wiilka curadka ah ee ninka imaamka ayaa imaamnimada iska lahaa nin la yihahdo cali ibnu xusein zayn alcaabidiin bay u saareen ay dhaheen ninkaas ayaa imaamkii ka dambeeyey ahaa isna wuxuu dhintay sagaashan iyo saddex markay hijradu ahayd waxay yidhahdeen wiilkiisa maxamed ibni caliy albaaqil ayay imaamnimadii ku wareegtay isna boqol iyo afar iyo toban hijradu markay ahayd buu dhintay waxay yidhaahdeen maxamed ibnu cali albaqir wiilkiisa jacfar ibn maxamed asaadiq ayay ku wareegtay isna wuxuu dhintay boqol afartan iyo sideed hijrada markay ahayd waxay yidhahdeen imaamnimadii soo guurtay waxay ku wareegtay jacfar ibn axamed wiilkiisa muuse bni jacfar la yihahdo waa qolaha laba iyo tobanka ah waa kaynu marar badan soo tilmaanay waxaa ka weynaa jacfar ibnu maxamed wiilkiisa waxaa ka weynaa ismaaciil baa muuse ka weynaa oo curadkii ahaa qaacidadu waxay ahayd ismaaciil inuu aabbihii kadib noolaado imaamnimadana u wareegto laakiin aabbahoo nool buu dhintay markaasa waa ka yidhaahdeen ilaahay kuma talageline waxaanu ku talagelin baa ku soo baxay marka wuu wareejiyeyoo muuseo ka yar baa loo wareejiyey qolana halkiibay istaageenoo waxay dhaheen ismaaciil baa ah ismaaciilna imaam kama dambayn isna ma dhimanee waa dhuuntay ismaaciiliyaa loo bixiyey innaga hadda bohoradii agakhaan baa inagala jooga qoladaas ismaaciiliyadii halkaas iyagu ku hakiyo yidhi qaaciidadii lama khilaafaye curadku waa ismaaciil ismaaciil baana u dambeeyey mana dhiman ee wuu dhunto wuu maqan yahay waa la sugayaa waana loo yeeryeeraya waa loo dhawaaqayaa qoladii muuse tiri muuse bni jacfar alkaadim muuse wuxuu geeriyooday boqol sideetan iyo saddex hijiradu markay ahayd waa imaamkii toddobaad bay yidhahdeen hadduu dhintay waxay ku wareegtay yidhahdeen wiilkiisa caliy bni muuse ridaa abulxasan oo isna laba boqol iyo saddex hijiradu markay ahayd geeriyooday sideed baa tagtay kii sagaalaad wuxuu noqday caliy bni muusa wiilkiisii moxamed ibni cali aljawaad isagana wuxuu geeriyooday laba boqol iyo labaatan hijiradu markay ahaydo toddobiyo toban sano waa ka dambeeyey hadduu geeriyooday isna wiilkiisay usii wareegtay curadka ahaayo caliy ilhaadi caliy bnu muxamedin ilhaadi isna laba boqol kontan iyo afartii buu dhintay waana ninkii tobnaad hadduu isaga dhintay laba boqol iyo kontan iyo afar imaamnimadii waxaa la wareegay u wareegtay bay yidhahdeen wiilkiisa alxasan ibni caliyin alcaskari oo dhintay laba boqol iyo lixdan hijiradu markay ahayd kow iyo toban baan maraynaa hadduu xasan ibnu cali alcaskari dhintay waxba wama dhalin soon waxba dhalin ayuu dhintay buuqan isagoo kale horay loo arag baa dhacay imaamyada lamaba joojiyeene tanaa dhib keentay qolyo waxay yidhaahdeen qoloba meel bay ku dhufteen waa la kala jabay oo arki doonaa iyagoo sawiraya raggii iyaga ahaa ee xilligaa noolaa qoraalladana ka tegey khilaafku iyo noocuu noqday iyo sida la isugu dhacay iyo qoloba meeshay ku dhufatay waa arki doonnaa qolada iyo tobanka buuxisay waxay dhaheen wiil buu dhalay ninkaas maxamed ibni cali la yidhaahda almahdi wiilkaas afar jir buu ahaa odaygu markuu dhimanayey isagiiyo hooyadii keliya ogaa inuu wiil dhashay oo waa la qarinayey waardina ma ogeyn walaalna ma ogeyn waladna kalena maba jirin waalidna ma ogeyn ilaa aakhirihi alcali ibn asan xasan ibnu cali alcaskari hooyadii way noolayd dhaxalkiisii walaalkii jacfar iyo hooyadii baa qaybsaday xataa xaas ma lahayn wax ka dhaxla waxay sidaas tahay waxaa la yidhi wiiluu qarinayay baa jiray oo dhuumaal ku maqan ilaa cawada aan fadhinana la sugayo inuu soo noqdo meel ciraaq ku taalloo saamiraan la yidhaahdo meel goda buu galay markii horena maqnaanshuhu wuu yaraa muddo toddobaatabeeyo sana ah waa la ararki jiray rag gaaraa soo arki jiray oo waraaqa uu soo qori jiray sa arki doonno markii dambena si rasmi ah loo waayey lama arki karo haddaan la arki karin dad xilligaa toddobaatanka sanaa dad baa xoghayn u ahaayoo soo tabin jiray toddobaatanka wixii ka dambeeyeyna weji kale yeelatay waa arki doonaa warka nuxurkiisu aimadaa labiyo tobanka ah qoladan imaamiyada ama inaa cashariyadiihi kii labiyo tobnaad waa moxamed ibn alxasan alcaskari iyaga laftooda shiicada qaybo badan baa leh wiilkaa mana jiro mana dhalan saas darteed duqii aabbihii ahaa baa dhuntaye ma dhiman isagaa mahdigiya qolo waxay leeyihiin mar hadduu dhintay isagoon waxba dhalin in lagu khaldamay oosan imaam ahayn baa la gartayoo walaalkii jacfar baa iska lahaa walaalkii jacfarna ma dhimane waa dhuuntay waa qarsoomay isku soo uruuriyo ninkii lagu ag istaagay markii imaamka isaga isaguu noqdee dhintaama la waayo wuu dhuuntayoo wuu soo noqon doonaayo mahdiga la sugaya waa iyaga isaga imaamka maqan weeye saaxibu zamaan weeye ilaa aakhirihi qisadaan ka sheekayn doonno halkaasay ka abaabulantaa sheekaduna ka askuntaa horta imaamyadu sidaasay ahaayeen markii maxamed alxasan alcaskari la waayey ayaynu ka bilaabaynaa laakiin aan ku idhaahdo haddii lagu ku yidhaahdaan mahdiga ama imaamulgaa'ib ay ku yidhaahdaan iyo imaamkiiyo maqnaanshihiisu shiicadu firaqoodu way wada qabaan sidaas shaksiga unbay ku kala duwan yihiin uu yahaye imaam maqan mahdina ah soona noqon doona oo isku wada raacsan yihiin laakiin waa kuma halkaa wey shaksiyadaa la tilmaamayo haddii aad daba gasho shaksiyo jirta maaha hadday jirtay mid dhimatay oo la yaqaan meeshay ku dhimatay ama meel meel ay ku dhalatayba aan la ogeyn bay u udhaxaysaa shaksiye xilligan joogi kartoo noolaan kartana maaha kan ugu dambeeyey maxamed alxasan alcaskari waa kun iyo hal boqol iyo waxoogay sana ka soo wareegtay waktiga wuu dhuntay laleeyahay waktiga waa dhunto waa isqariye laleeyahay iyo ka soo wareegtay shaksiyadaas aan cidi arkin cidina la kulmin waa tiir tiirasha diinta ugu muhiimsan ah oo imaamkii ah waa wax isaga la-aantii adduunku uusan dhisnaan karin waa kan ugu dambeeyey inta aakhar iyo adduunba loo abuuray saynu soo marnay marka waxay noqotay imaamna lama hayo adduunya iyo diinna imaam la-aan aakhar iyo adduunna ma asaxayso ma jirayso see la ysku waafajiyaa sheekadanaa la alifay marka wuu dhuuntayoo wuu gabbanayaa dadku iska qarinayaa ma doonayo in la arko ilaa akhirkeeda shaksiyadaas waxay ka soo bilaabatay siday muarikhiinta taariikhda shiicada ee shiicada ee qore ay sheegayaan alqumi alashcari fi lmaqaalaati walfiraq iyo annuubakti fii kitaabkiisa firaqu shiica labadaba waa raggii qarnigii saddexaad laba boqol iyo lixdan waa qarnigii saddexaad bartamihiisii xilligaasay noolaayeen waxay ka sheekeynayaan dadkaan iyaga ahayn ay ka sheekeeyena waxaa ka mid ah shahrastani fi lmilal wاnixal kitaabkiisa isnaba hal mujalado mabuuca way waa la daawacay waxay dhaheen qoladii u horreysee tiri imaamkii wuu maqan yahaye ma dhiman waxay ahayn aleyhi waa cabdillaahi bni saba buu ahaa markii yamani buu ahaa ee ximyare uu islaamay islaamka sheegtay kadib ciraaq buu wareegay magaalada madain la yihahda u degay halkaa isagoo jooga ayuu wuxuu ku hadaaqi jiray cali waa la dilay markii la yidhi wuxuu yihi ina caliyan lam yuqtal walam yamut cali lamana dilin mana dhiman walaa yuqtalu walaa yamuut mana la dilayo mana dhiman doono xataa yasuuqa alcaraba bicaasaah ilaa carab ul uu ku kaxeeyo wayamlaa alarda cadla waqisطa kamaa muliat dulma wajawran dhulkana cadaalad iyo garsoor uu ka buuxiyo ku simo sida dulmiga iyo gardarada loogu simay mana dhimanin mana dhiman doono mana la dilin mana la dili doono waxay soo guurinayaan ibn ibni saba isagoo madaain joogaa geerida cali loo soo sheegay nin baa u yimidoo la yidhi cali waa la dilay dabcan sanadkii afartanaad bishii ramadaan bay ahayd xilligay nimankii khawaarijtaa dileen ninkiibuu kusoo jeedsado wuxuu ihi kadabta beenaabaa tahay waa ninkii warka wadegow low ji'tanaa bidimaaqihi fii sabciina sura toddobaatan xirmo oo maskaxdiisii haddaad noo keento wa aqamta calaa qatlihi sabciina cadlan toddobaatan markhaati oo caadiliinana in la dilay aada soo istaajiso la annahu lam yamut walam yuqtal waxaan ogaan lahayn buui inuusan dhiman lana dilin rimaan u cadday meel kamida somaal maqan soda hadii jiray kitaab alle diiday markaada iyo boqol iyo afar iyo tobankan aqaano ka ahrisan maaya ka ajiba ninga wuxuu yihi toddobaatan markhaati oo caadil ah hadaad keento toddobaatan malo oo xidhmo oo ay ku xiran tahay maskaxdiisii la keento waxaanu sii ogaan lahayn oo sii xaqiiqsan lahayn inuusan dhiman lana dilin walaa yamuutu xataa yamlika alard adduunka o dhan ilaa boqorka noqdana ma dhimanayo isaga waxay istaageen kooxda saba'iyadiihii imaam cali ka dambeeye ma jiro calina ma dhimanin cali wuu dhuntay wuu isqariyey waana la sugaya wuu soo noqon doonaa imaam ka dambeeyana ma jiro mahdiga la sugina waa isaga halkaa kooxdaasaa istaagtay waxaa ku dhoweyd daa'ifada shiicada ee kaysaaniyada la yidhaahdo oo iyada lafteedu sii kala baxbaxday kuwo kuwo karbiyiin la yidhaahdo baa waxay dhaheen markii xusein ibni cali dhintay imaamku wiilkiisa ma ahee caruurtii cali baaba noole xasan waa ina cali wuu qabtay markuu dhintay xuseenoo ina cali a qabtay markuu dhintay wiilkiisa maxaa loogu gudbi kuwii cali dhalay baa noolo moxamed ibn axanafiya baa noolo moxamed ibni cali wey isagu xanafiyadu waa hooyadii baa loogu tiriyey ninkaasaa imaam abay dhaheen markuu dhintay iyo waxay idhahdeen ma dhimane waa dhuntay wuu isqariyey markaasee waxay yidhaahdeen innahu xayun lam yamut waa nool yahay mana dhiman ko huwa fii jabali ridwa bayna makkata waalmadiina buu ridwa la yidhaahdo makiya madiina udhaxaysuuna ku jira haye can yamiinihi asadun wa can yasaarihi namiru midigna libax baa ka jooga bidixna shabeel baa ka taagan u harjeynaya muwakalaani bihi loo wakiishay oo lagu aaminay iyaga yaxfadaanihi ilaa awaani khuruujihi wa qiyaamih way waardiyeynayaan ilaa waktiguu soo bixi laha laga gaaro halkaa buurtaasuu ku jiraa libaax iyo shabeel baa hareeraha ka fadhiyo midii bixi ka fadhiya halkaasaa lagu waardiyeynayaa bay yihahdeen masalada waxaa soo guurinaya annaashir abar kitaabkiisa la yihahdo almaqaalaat labaatan iyo lixda labaatan iyo sagaal safaxaadka ah gabay bay ka tiriyeenba caqiidada saas nimankii halkaa rumaysnaa qaar shacaradooda kamida waxay yidhaahdeen alaa ina alaimata min qurayshin ulaatu lxaqi arbacatu sawaa caliyu wاhalaaثaةu min baniihi hum اlasbaatu laysa bihim khafaau fasibtun sibtu iimaani wa birin wasibtun sibtun haybathu karbala hayabatu karbalaau wasibtun laa yaduuqu اlmowta xataa yaquud alkhayla yaqdumuha liwaaw tagayaba laa yuraa canaa zamaanu biradwa cindahu casalu wamaal waxay yidhaahdeen aimadu waa wada quraysh xaq wayna ku taagan yihiin cali iyo saddex wiilow dhalayna way xasan iyo xuseen iyo maxamed ibn xanafiya waa saddexdaas waxay dhaheen mana qarsoona saddexda wiil mid saaxiibu iimaanin wa birin bu ahaayo waa xasan midna wuxuu ku aasan yahay karbala oo waa xusein midka kalena weligii dhiman maaya dheheen ilaa uu farda calan wato hogaamiyo adduunka qabsado wuxuu nagaga dhuntay dheheen wakti dheer barad waa meesha la yidhaahdo biyo iyo malabna halkaasuu ku haystaay oo ku dhaqan yahay oo ku nooliy oo ku jaqayaha bay yidhahdeen halkaa qoladaana maxamedilxanafiya wey ninka dhuntaye loo gacan habinaye la sugayo isna buur iyo madiina udhaxaysu ku dhuntayo libaax libaaxiya shabeella hareerahay ka waardeynayaan biyo iyo malabna meeshaasuu ku noolyahay halkaana qolaa martay qodyo kale waxay yidhaahdeen intaa ma ahayn marka qolada intaana ka bixin waxay ku dareen oo la yaab lahaa toddobaatan sano markii hore sheekadu bilow ahayd ee beenta la alifayey waxaa la yidhi toddobaatan sanou maqnaan doonaa kadib buu soo bixi doonaa kadib buu adduunka qabsan doonaa jabaabilada madaxda ee kibirka badan ee reer bani umayana gab buu ka dhigi doonaa bay dhaheen reer bani umaya waa nimankii xilligaa haystay oo si mucaawiye kow iyo afartankii hogaanka u qabtay ree bani umayuun buu xukunku dhex yiilay ilaa boqol soddon iyo toddoba laga soo gaaroo reer bani alcabaas kala wareegaan xilligii reer bani umeye haysteen weeye geerida moxamed ibn xanafiya markaad dhegayso waxaa lagu leeyahay buurtaa toddobaatan sano ku jiri doonaa toddobaatan sano kadib buu soo bixi doonaa kuwana gan buu ka dhigi doonaa toddobaatankii sanaa dhammaatay wax soo socdana ma laha horey ogow waxaan usoo marnay markay sheeka beenowdo rabbaa wax iska bedelay baa lagu cabeeyaa eh annagaa qaldanay lama dhaho ilaahayba marka horena saa la qumanayd haddana arrin kale usoo baxday ama wuxuu safirayni kusoo baxay baa la yidhaahdaa xaggaasaa loo rogaa ballanka baxaya wixii been ka yimaada annagu laakiin been idin maanaan sheegin caqiidatulbada waataan kusoo bilownayo waxa mushkiladii markay timaadee beeni soo baxdaba caqiidatulbada iyo taqiya lagu xaliyaa caqiidatulbada iyo taqiya baa beenaha la ysugu geeyaa arrintaa markay dhacday toddobaatankii sano wixiina la waayey sheeko kalaa la alifay sheekadaasoo la leeyahay caqiidatulbadaa baa timido haddana wuu maqnaan baa la yidhi wakti aan xadidnayn oo lagu qiyaasay cimrigii nabi nuux alfa sanatin ilaa khamsiina caaman soo maha inahaasaa lagu qiyaasay hadda lafteeda dhammaantay wax soo baxayna lama arko gabayay ka tariyaan iyadiina caqiidada ay ku waariyeen ay taariikh ku geliyeen waxaa ka mid ah lawqada waxay dhaheen annagu caqiidadii haba beenowda wixii waktigiina loo sheegeen laakiin ka noqod ma low qaaba canaa cumra nuuxin ay qalat mina mina nufuusu biannahu sayaum inii la arjuuhu wa aamunuhu kama qad kaana yaamulu yuusufan yacquub waxay idhaahdeen haddii uu naga maqnaaday intii nuux noolaa waxaan yaqiinsannahoon rumaysannahay inuu soo noqon doono weli waan filayaa rajana waan ka qabaa sida nabi yacquubba yuusuf oo uu waayey jaan iyo celin meeluu dhigay uu rajo unaga qabo inuu soo noqon sida maanaba rajo qabaa jaan iyo celin meeluu dhiga ataa waayo imaamkii dhannaaye adduunyada dhan isaga ku salaysnayd oo jaan iyo celin meel u dhigay lalaayahay tiirkii diinta ugu muhiimsanaayo cir iyo dhul iyo raad iyo meeluu raq iyo ruux dhigay lalaayahay soo mixnad maaha qoladaasna halka aan kaga baxo maxamed xanasiis qolyihii itnaa cashariyada ahaa markii laga dhigay imaamadii diinta rukniga ugu muhiimsan maxamed ibn ali ibn ali alxasan ibn caliy alcaskarina ilma aan dhintay mushkilad baa ka dhex dilaacday khilaaf aan isagoo kala la arag waxay leeyihiin ninka la yidhaahdo alqumi fi lmaqaalaati walfiraq iyo anubakti fii firaqi shiica midna laba midna boqol iyo laba midna sagaashan iyo lix wuxuu ku leeyahay waxaa dhacay buu yihi khilaaf lam yura lahu khulfun khilaaf lamida aan la arag walam may wuxuu leeyahy wuxuu ka hadlaya xasan caskari wuxuu ka hadlaya lam yura lahu khalafun wuxuu ka tegay lama arag walam yucraf lahu waladun daahirun ilma muuqdo oo la yaqaanana ma jirin faktasama maa dahara min miiraaihi akuuhu wa ummu hooyadii iyo walaalkii jacari walaalkii jacfar iyo hooyadii baa dhaxalkiisii qaybsaday xataa xaas dhaxal wax ka qaybsatay ma jirto ninkii imaamkaha sidaa hadduu yahay wuxuu ka tegayna lama arag wax ilmo oo muuqdana lama ogeyn saa darteed baa waxaa dhacay dhaheen khilaaf aada u adag waxay yidhahdeen haddaba waxaa ishkaal keenay aimadayada waxaan ka warinay low baqiyat اlardu bigayri imaamin la saakad dhulku imaam la-aan hadduu noqdo dhulku waaba domi lahaa waa burburi lahaa waxaa kaloo dhaheen walow ana alimaama rufica min alardi saacatan hal saac dhulka haddii laga qaado laga waayo maajat biahliha kamaa yamuuju lbaxru biahlihi dadka sida hirarka badda dadka ku jira ay u qaadqaado bay dhulkula girgiran lahay dhulku u qaadqaadi lahaa dhulkuba wuxuu u taagan yahay xasilooya imaamka meel kaga fadhiya imaamkii dhibay lawaa yaa ku fadhiisano bahashii dejin bahashii inay quustaba yaa ka haya wareer bay noqota imaamkii dhibay ilmana kama tegin qolo waxay dhaheen alxasan alcaskari ma dhiman imaamka isagu ha u dambeeyey waa la hubaabay bay yidhaahdeen ilmo kama tegin hadduusan ilmo dhalin imaam la-aanna waa hubaal ma jiri karan adduunku maxaa xala isagaa dhunta ee ma dhiman imaamka qaa'ibka ee muntadarka ee mahdigana waa xasan alcaskari qolo waxay dhaheen maya in lagu khaldamay baa soo baxday hadduuba ilmo la-aan dhintay waa lagu khaldamay ee caqiidatulbadaa meeshaa ka soo baxdaye walaalkii jacfar ibni caliyna dhaxal ka qaatay ninkaasa imaamnimada iska lahaa markii horeba xasanaan ku khaldanay waxba kama jirin calina jacarna ma dhimane isaga laftiisio wuu dhuuntay kuba midkii lawaay ka dhinta kuba baa dhuumanaya wuxuu sheegayaa ninka la ihahda almascuudi fii muruuji dahab mascuudina waa shiici juska afar boqol iyo sagaashan labaatan firqay u kala jabeen bui arrintu halkaa markay maraysay labaatan baa loo kala jabay de waa mushkilad asalkii diinta oo hal habeenuu la waayey dhulkii oo iska taaganoo noloshu iska caadi tahay imaamna aan la wixii la sheegay waa wada been marka waa in jid loo bixiyo beenta kadib sheekaa la alifay waxaa la yidhi ninkii ahaa alxasan alcaskari wiil buu lahaa maxamed la yidhaahdo isqariyey xaalad adag baa la marayo dadkoo dhan buu ka qariyey intuu noolaa wiilku lama arag dadka badankiina ma ogeyn dadka badankii ma ogeyn erayga u in baa ogeydoo sheegtay in la dhahan la rabaa halkaasaa sheekada laga alifay sida almufiid fi lirshaad uu ku sheegaya safxada saddex boqol sideetan iyo sagaal nubaxti fi lfiraq iyo alashcari fi lmaqaalaat waxay yidhaahdeen qolaa waxay tidhi halkaa waxaan ka ogaanay duqii hadduu dhintay laba lama inkiri karay dhehenimayo ninkii inuu dhintay waaba la wada taagnaayoo dharaar bay ahayd meeshii lagu aasay wax la inkiri kara maaha inuusan waxba carur ka teginna wax la inkiri kara maaha laakiin waxaan dhahaynaa ilaahay baa garanaya imaamkii dambe meesha uu jiro wuu nool yahay laakiin cid dhashay ma naqaan halkaana qola oo firaqii badnaa nin baa soo shaqogalay marka nin cumaan ibn saciid ilcumari la yidhaahdo baa sheekada sheeka alifay waxayna dhaheen imaamada iyo diinta waaweyn akhbaarul aaxaad lama aqbalo halkan laakiin jaq markay noqotay nimaan aimadiina ahayn mutawaatirna ahayn bay ku dhegeen oo ninkaasaa warka sheegay ninku nin ganacsadu ahaa waxay yidhaahdeen sheekada sida loo dhigay dhegayso imaamkii qaa'ibka ahaa ninkaa keliyu ninkaa keliya arkay cumaan ibnu saciid alcumari keliya arkay isaga keliyaa ogaa meeshuu joogo cidnana uusan u sheegin buu ka dalbaday si uusan noloshiisu khatar u gelin isagaa arki jiray isagaa fariinta gaadhsiin jiray isagaa wixii dhaqaalo loo ururiye u geyn jiray isagaa waraaqo ka soo qaadi jiray imaamka kaa'ibka uu soo saxiixay dadka wixii laga raba u gudbin jiray isagun warqad saxiixan la iman jirayo imaamkii baa soo saxiixan dhihi jiray anun arki kara cid kaloo arki karta idinku arki kartaan khalqigii dhannaa iyo intii caqiide ahaantaa rumaysnayd iyo in kalaba warmajinba adig keliyaa arki kara waa cusmaan ibn saciid alcumari subag buu ka ganacsan jiray dheheen sidaa uu dhigi jiray dadkana xoolihii khumuska buu ka ururin jiray atbaacda raacsan zakadii khumuska iyo xaqii aalubeytka wuxuu tanagyadaas ama qumbaha subaga intuu ku rido geliyo buu korka subag kaga shubi jiray sida ganacsado subag wada loo moodo oon loo ogaanin taqiyatan buu u samayn jiray wuxuuna dhihi jiray xasan alcaskari wiil buu ka tegay wiilkiina anaa meel ka og cidnana tusi maayo afar sanuu wiilkaa jiray anaa isaga iyo dadka ergay kala ahoo warkiinana anaa gaadhsiin warkiisana anaadii soo gaadhsiin halkaa waxaa ka bilaabatay muhimmad la yidhaahda albaab alabwaaq niman la yihahdaa soo baxay oo isdaba joogi doona baabulimaami albaabkii ninkanaa noqday guri haddaad gelaysa albaabkun baad ka gelaysa uma albaabkii waa ninkan gelitaanku waa ninkan inaad marto ood isaga fariintaada ugu dhiibto isaguna hadhow waraa qoranoo saxiixan oo imaamkii maqnaanaa soo saxiixayna intuu keeno saasuu idin soo yiri inuu yidhaahdo waxa laala wixii xoole iyo khumus iyo aalubeyt loo uruurinayeyna anaa albaabkiisiihe hala ii dhiibo isagii dadkiima wada gaadha marka nin ilbaxo reer magaalu ahaaye wuxuu samaystay waxaa la yidhahdaa wukala wakiil meel kastaba wakiil buu ka magacowday haddaba saddex derajay noqotay alimaam walbaab walwakiil imaamku waa kaa qaa'ibkaa maqan lama arko albaabna waa cusmaan ibni saciid ilcumari keliya waa ninka keliya imaamka arka ukaladuna ay hoos yimaadaan ukaladu baabkay arkaan dadkana way la macaamilaan imaamka ma arkaan halkaa dawlad yar baa ka dhisantayo xadiga dawliska laysu wada dhiibo laysu gacan jiido beesadana la kala qaato waxoogay badalkana la wada karsadaa ka dhalatay rag baa la dagaalamay ninka la yidhaahdo ninkaas bay shiicadu aqbaleen raggii ka dambaysay ninkaasay aqbaleen isagaa keliyana laga yeelay inuu soo arkay cid kale ma soo arkin bay yidhaahdeen markii sheekadii la arkay ninkanna waxooga inuu ka samaynayo rag badan baa iyaguna caanaha isku shugay anna waan soo arkay yii anna waan soo arkay baabnimadii baa la isku qabsaday jiq qoortaa la galay ninka la yidhaahdo rag baa ku qabsaday laakiin intaan rag u qabsaday gaarin isagu wukalu lahaa wukaladoodii ninka la yidhahdo moxamed baqir الsadr fii taariikhi haybati suura safxada lixdanaad wuxuu ku soo guurinayaa hadal dheer oo ibnu babaweyhi اlqumi uu ku sheegay magacyada dadkii wukalada ahaa wuxuu leeyahay xogta taariikhdan hayno ee wukaaladii cumaan ibn saciid acumari tirada ugu badanaan helay waa taa ibn baabaweyh qum sheegay mid hebl hebel baa wakiil uga aha mid hebl hebel baa wakiil ugaha halkaa ninaa wakiilka u magacaabay nimaan ahaynna booskii imaamku u joogaa wakiilka cidda la macaamilaysa isna baabkaa booskii imaamku u jooga baabkuna imaamkuu ku xidhan yahay wakaa arkaantii diinta waxa ugu muhimsan halkaasi maraysa rag baa la tartamay laakiin shiicadu ay diideen atuusi fi lhayba laba boqol saddex tan laba boqol afariyo toban wuxuu sheegayaa toddoba nin oo cuثmaan ibnu saciid kula tartantay laakiin ay u bixiyeen malcuuniin wey baabkuu sameeye wuxu uhi dikru lmadmuumiina min wukalaa'i اlama kuwa madmuumiintaa yani intaa iyo ninkaa khadkaa isku xiran ahayn oo dhan daaqadaa laga saaray halkaa waxaa soo baxday cثmaan ibn saciid alcumari baa imaamkii iyo dadkii udhexeeya oo safiir u kala alimaamu walbaabu walwakiil dhe marka bal imaam laleeyahay aaggan ku jira anun baa arki karo adu ma arki kartid cid kaloo arkata walaaq ku iman socotoo saxiixan war adduunku yaa badana xalaashii xaaraantii caqiidadii adduunkii aakharadii warqadaa saxiixan ee ninkaa wado bay diintii dhannayd ku dhantahay waxay gogol u tahay imaamkii in laga maarmo oo cid kale booskay qabsato halkan waxaa la isku laaya marka waxay dhaheen riwaayaad badan bay keeneen oo la sameeyey waxaa la yidhi imaamku sidii tii hore kii rid waa galay toddobaatan sano maqnaan bay dhaheen kadibna toddobaatankii sanaa dhammaatay toddobaatankii sano lawaa toddobaatankii sanoon dhammaanin toddobaatankaa sano marka la gaara waxbaa isbedeli doona la soco magacyo cusub baa soo bixi doona ninkii cumaan ibnu saciid ahaa waa sakaraaday ilaa kullu nafsin daaiqat lmowt wey mogtahay halkii ninay arki jiray waa sakaraad wiilkiisoo maxamed ibnu cumaan ibnu saciid la yihahdo u dardaarmay wiilkaygana xilkii ku wareejiyey isagaana idiin dhaxayn doona baasha imaamaduuso boqortooyo mahay markii horeba baabiyaduna boqortooyo ha noqoto ha ku bilaabato horta ninkaasaa idiin dhaxayn doona isagaad warkiina u dhiibi doontaan waraaq buu u qoray wuxuu leeyahay way way saxiixan tahay warqadda oo yaa saxiixay imaamkan ka soo saxiixay in wiilkaygada xilkii la wareegayo warqad walba imaamkaa soo saxiixay de ka hadal ma lehe ninka imaamka juuq u yidhaahdaa nin ilaahay ka diiday hadal buu lamid yahay ninkii baabka hadal ka diidana nin imaamka ka diiday buu lamid yahay ninka wakiilka ka diidana nin baabka ka diiday baabka ka diiday buu lamid yahay bash way adagta waad gaaloobi wakiilka hadalkiisa hadal ka socodayso wakiilkiina yaa bedeli doona kuwa aan sheegi doonaa bedeli doona oo qaar hadda joogaan oo hadalkaad ku celisay nin ilaahay hadalkiisa diiday aad lamid tahay wiilkii hawlkii shaqadu halka ka sii waday rag baa kula murmay nin la yidhahdo axmed ibni bilaal ilkuufi baa ku qabsaday oo yidhi wiilka xaquma lehe annagaa duqa atbaacdiisa uga dhadhaweynahayn kana darajo weyneyne waraaquu la soo baxay saxiixan ou leeyahay imaamkii qaybkaa ii soo saxiixay anigana wayka anaa albaabkiia ah. kuwaas halkaa sheegtay tuusi fi lgayba wuxuu leey dikru lmadmuumiina aladiina dacaw lbaabiyata lacanahum اllah kuwii baxaainiintii dhaleecaysnaa ee baabnimada ninkaa ku qabsaday ee sheegtay lacnadee ha ku dhacdee uu ka sii daynaya wuxuu ku daraya axmed ibn bilaal akuufi rag lamida ah. maxaa la isku haystaa iyagaa inoo sheegi doona murankan iyo isxagxagashadan macal lafdhabaroa ah, waxba ka hor dhici mayno somaali sooma dhisin minhaas lama hordo iyaga hadalkoodan tegi doonaa markuu wiilkiisii magacaabay qolada ay ku qabsadeen khilaafkii dhashay ninkii amed ibn axmed ibni hilaal ilkarki la yidhaahdo baa diiday waxaa la yidhi warniyahu dhegayso alaa taqbalu amra abi jacfarin moxamed ibni cumaan wa tarjicu ilayh ninkii maxamed ibni cumaan ee aabihii magacaabay imaamkiina warqadda usoo saxiixay miyaadan aqbalayniduun u hogaansameyn waqad masa calayhi imaamu lmuftaradu aaca imaamkii in la aeecay waajib ahayd baaba cadeeye warqada soo saxeexay wuxuu yihi mujaba lam asmachu yanusu calayhi bilwakaala anu imaamka kama maqal buui isagoo sheegaya ko walastu unkiru abaahu aabbihii in la sheegayna anu ma diidani faama an aqطaca abaa jacfarin wa kaana abaa jacfarin wakiilu saaxibu zamaani falaa ajsaru calayh ninkaa inuu wakiilkii yahay loo magacaabay ee aabbihii uu magacaabay oo ninkii waktigan laga dambayn lahay u yaanu kuma dhiiran karu yihi waxay dhaheen qad samicahu kayruka imaamku haddaadan adu maqal dad kalaa soo maqlayo wiilka aabihiia wuxuu hi antum wamaa samictum idinkii waxaad maqasheen idinka idin taallaa falacanuuhu watabara'uu minh lacnad bay dusha ka saareen oo banaankay ka mareen warkaa waxaa odhanaya atuusi fi lhayba laba boqol afartan iyo shan haggaan hama ha socota ayaamtiie maxamed ibnu cumaan baa sakaraaday saddex boqol iyo afar saddex boqol iyo shantii baa markaa la joogaa konton sanana meesha wuu hayay konton sano markuu baabkii ahaa ee carshigaa uu ku fadhiyey wax walbana lagu soo shubayey buu sakaraaday waxaa la yidhi haye dardaaran imaamkii la imaamkii raadiyo ka soo saxiix ciddii kaa dambayn lahayde saddexaad ee kursiga ku fadhiisan lahayd aabbihii kow isagana laba qofkii saddexaad wuu dardaarmay waraaquu soo saaray uu leeyahay waxaa xilkii la wareegay nin la yidhaahdo abulqaasim alxasan ibnu rawx ninkaasaa loo dardaarmay aakhiru xayaati maxamed bnu cusmaan markuu waayeel ee jilcayna isagaa gacan yaro u ahaayo dirsan jirayo imaamka soo aragtidiisu u diri jiray xoolaha la keenana isaguu ku wareejin jiray ilaa qaar ay yidhaahdeen markaan u geyno indhahna waraa caddayna noo qor baan dhihi jirana naga qaatay markii dambe wuuna dacweeyeyo duqii baa yidhi waxba wahweydiinina alxasan ibn ruux abulqaasim baa muhimadii baabiyada la wareegay maxaa loo doortay ma cilmi maya sirqarintu ku ficnaa bay yihahdeen nin raggii aqraantiisa isaga la ahaayo maxamed iyo cumaanna kuwa waxay dhaheen sahl no wakti la yihaahdo yaa la weydiiyey su-aasha soo socota kayfa saara hada amru ila shaykhi abilqaasim xusein ibni rawxin duunak sidee bay arintu ninka ugu wareegto adiga lagaaga tegay baa layidhi wuxuu yihi hum aclamu wama aimadu iyagaa ciday tooranayaan yaqaan walaakin ana rajulun alqa lkhusuuma wa unaadiruhum anuu dadkaan salaafsan baan la kulmaay oon la doodaa walow calimtu bimakaanihi kamaa calima abulqaasim imaamku meeshuu jooga sida ninkaa u ogyahay haddaan u ogaado wadabatatni lxujatu calaa makaanihi xujada doodana laygu adkeeya been baad sheegaysaa na tuslaydhoo lacalii kunta adullu calaa makaani inaan tusi lahaa dadkaa laga yaabaa haddii la ii sheego wa abulqaasim ninka la yidhaahdee loo magacaabay xilkana falow kaanat ilxujatu taxta daylihi wa qurida bilmaqaalid hadduu maladiisa hoosteeda ku jiroo minqasiyo mindi lagu jarjarayo maa kashafa dayla canhu marada kama qaadeen marka sirta qarinteedu aada ugu fiican yahayo saas in layga doortay baan u malaynayaa adka waa fahamsooma ninkaasaa qabtay saddex boqol labaatan iyo lix hijradu markay marayso xuseen ibnu ruux waa sakaraaday waxaa yidhi baasha wareejide isagu markaa labaatameeye sanu hayaa wuxuu u baan dardaarmay nin la yidhahdo abulxasan caliy ibnu moxamed isamari ninkaasi xilliguu ku soo aaday toddobaatankii sane imaamku uu soo daahirayaa la yidhi baa dhammaatay dadkii intaa toddobaatanka sana loo soo sheekeynaya mutawaatir iyo way sugan tahay la dhahaa toddobaatankii hadday dhammaatay nin baaba looma baahnay adeer soo saar wayey ninkii isnana iska jircsan buu ahaayo waa yeela gebigiisaba saddexdoo sano buu xilkii hayay nin tabar daran oo daciifana waa ahaa bahashiiba way iska macno dheeshay dadkii suuqiina shaki badan baa dhashay toddobaatan sane kadib marka saddex sano markay dhammaatay warqad baa la soo saaree duqii markii la yidhi maa dardaaranti wuu sakaraaday isaguna saddex sano kadib labaatan iyo sagaal markay tahay buu sakaraaday hadda afar baan maraynaa cumaan ibnu saciid wiilkiisii maxamed ibnu cumaan abulqaasim ibnu xusein ibnu rawf abulxasan cali ibnu maxamed alabaabul arbacaan maraynaa wuxuu yidhi albaab laxa la yidhahdo iga dambeeya maba jiraba anaa ugu dambeey khaatamulabwaabi baan ahay toddobaatankii sanaa dhaafaatay warqad baa la keenay marka warqadda la keenay waxay tilmaamaysaa inay isaga imaamkii mahdigii muntadarkaha ay is arkeen arrinta geeridiisa iyo dardaarankana ka wada hadleen wuxuu leeya imaamku wuxuu hi yaa caliya bnu muxamed ismac acdama allaahu ajra ikhwaanika fiik idhegaysuu yidhi walaalaha ajirkooda alla haweenay adiga kugu saabsane fa innaka mayitun maa baynaka wa bayna sittati ayaam waad dhiman doontaa maanta ilaa lix beri gudahood waad dhiman doontaa haye fajmac amraka arrintaada is-uruuri walaa tuusi ilaa axadin yaquumu maqaamaka bacda wafaatika qofna ha u dardaarmin booskaaga buuxiya haddaad dhibato waqad waqacat algaybatu taama maqnaanshihii dhacday oo waa toddobaatankii sano dhammaantay moogta sheekada waa in sheeke lagu bedelo waa in sawir kale la keeno baashii toddobaatankii sane lalahaa lahaa bay ku timid soo bixi waa imaamkii guul guul iyo awoodna la gaari waa marka iyagu been mayna sheegine haddana ilaahay baa si kala la qumanaatay wey ilaahay baa isbedelay waay ballantii nooga baxay sheekadii caqiidatulbadaagii baa dib lagugu celinayaa mar allaala markay beentu fashilantaba may ilaahay baa wax iska bedelay baa lagu leeyahay war balaayo badana nin isagu hal mara beenaad sheegta aan ogolayn wixii beeloobana ilaahay dusha ka saaraya wey falaa duhuura ilaa bacda idn illaahi tacaala dikru waa dambo ilaahay ogolaada mooyeen cid damboon is arkayna lama arko wasayatii min shiicatii man yaddaci lmushaahada dadka iyaga shiicada waxaa iman doonu yiri bay dheheen imaamkii danle waan soo aragnay alaa faman iddabaca daca lmushaahadata qabla khuruuji sufyaani wasayxa fa huwa muftar ninkii waan arkay yihaahda nin sufyaani la yidhaahdo iyo kaylada xilligaa ilaa ay timaado beeraala been abuurtay wayaan bu ka dhegaysanin halkaa waxaa lagu soo afjaray arrinkaa waxaa sheegaya ibnu babawey fi ikmaal اdiin juska labaad boqol sagaashan saddex iyo tuusi fi اlhayba laba boqol konton iyo toddoba bejkiiyo sabxad ah halkaa waxaa lagu soo afjaray aybadii khilaafka iyo muranku marka muxuu ku salaysnaa iyagaa inoo sheegaya abulqaasim ibn rawx niman baa la tartamay buu leeyahay tuusi fi lghayba moxamed ibni cali nin la yihahdo la dilay saddex boqol labaatan iyo saddexdii baa ninkaa tartan la galay markii la isqabsaday ee fagaaraha isugu yimaadeen buu hadlay bay yidhahdeen wuxuu yidhi halka soo socda maa dakalnaa maca abilqaasim xuseyn ibni rawxin ilaa wanaxnu naclamu fii ma dakalnaa fiih maanan arrintiisa gelin buu yihi anagoon ogeyn waxaanu ka hadlayno laqad kunaa natahaarashu calaa haada almri kamaa tatahaarashu lkilaabu cala aljiyafi halkaan isugu qanqaniinaynay wuli uxbaashan nacfiga yaale sida eydu baktiga markay wada cunaysa ay tiraado baan wawawa isugu lahayn bui isugu qanqaniyeen alhayba lituusi laba boqol afartan iyo ko axmed ilkasrawi oo nin hadda bakti dhow dhintay ahaayo reer iiraana ayaa wuxuu qoray kitaab la atashayuc washiica bej soddon iyo saddexaad wuxuu ku leeyahay ninka hadalkiisu soo qaatay wuxuu yihi laqad sadaqa fii maa qaal hadalkuu yihi ninkaa runtii waay fa ina takhaasuma lam yakun ilaa liajri amwaal muranku xoolo baa laysku haystay diin maahayn kaana rajulu yajmacu lmaala ninka xooluhu ururin jiray wayaطmacu fiihi damacna waa ka qabi jiray waa jeclaan jiray fayaddaci lbaabiyata inuu baabkii yahay buu sheegan jiray likay laa yusalimahu ilaa aakhar susan qof kaloo adu wakiil baa baabka ku wareeji la yihahda xoogaa ugu wareejinin anigaaba ah dhihi jiro laabtu garaacan jiray mas'aladan ma istiraahdeen wadaadkii meesha fadhiyey iyo khaliifadii ziyaarada gurayay alla sawirku ekaama istiraahdeen wadaad meel fadhiyo isagu keligii jiiraani soo arka awliyada arbacada shirkeedana ka soo qayb gala idinkana waa cilmulbaatinoo ma fahmaysaan yidhaahda baa jiri jiray nin dhintay oo sheekh med iraada dhihi jiray allaha naxariisaa la iga sheegay kolba raggu dhalay baan anigu soo gaaray aabbahay sheekhiisi waa tafsiirka aabbahay wuxuu gu yidhi weli nin soomaaliya tafsiir ka yaqaana maana arag ninkaasoo xoola meel tuulo ah joogay iyo dadkiisii baa mid ordayaa u yimid aniga sheekada aabbahay baa ii sheekay oo sheekhaan ka maqlay buu igu yidhi wuxuu yidhi buu yidhi awliyadii baa shirtayoo sheekh cabdiqaadir jilaani baan arkay oo isoo diray cabdiqadirjilaani baa aragtaa maluku soo diray ha ikhwaan halka waxyaba i fadhiisu yiri guriguu galay uu soo labistay ubadiisi biyuhu soo qaatay ushiisiibuu soo qaatay ina bixi buu yidhi sheekhaan u tegaynaayo meelaan ka helaabaan laahine <laughs> cabbaas marka la soo socday buu ninkii kuurkuursi bilaabay <laughs> jeejeesi bilaabay tana de lama arki karo iska cilmulbaail oo shee ku bilaabay intuu istaagay wuxuu yidhi hadda waxaad leedahay adunba soo aragtay haa anuu ma arki karaa maya ma adun ma arki karaa haa intuu sheekh iska soo jiiriyey wuxuu yidhi ilaahayow ma ninkaan la sheegaya jiiraani laleeyahay waa la arkay laleeyahay baa intay saddex lagu jiiro baan akhariya midna lagu toorsinaynin bu nin dhintoo akhari jiray in hadduu joogoo la arkay midnaan laga dhigaynin war in hadduu joogo halkan fadhi oon la arki karin baashu meeshay ka timid oo kaleeto halkan sheekh silaani baan soo arkay sheekii weynaa awliyadu la shiraa arwaaxdu la kulmaa isagoo halkaasuu fadhiyaa khaliifyadana u kala diraa siyaarada ay soo jamciyaan way u keenaan baashu magacyadiiyo naqshadaa loo kala duwaye koodii aan besti bay u egtaa waxaa hadda systemka la yidhaahdo dadkan combyutarka iyo wax ku qora sooma taqaanaan koodi aan besti sheekadu koodi aan besti wax badan baa meesha soo baxaye idinku baadan si fiican isaga dhegaysta laakiin dhalinyarteennu koobi ambeste garanaya ceebtooda tan dariiqooyinkii ma garanayaan islama garanaya haddaad isla garan lahaydeen koobi ambeste society waad fahmileen koso calaa kulli xaal meesha xoolihii guri baa la isku ninna xoolahan dadka laga ururinayo inay dhaafaan ma rabin toddobaatankii sano way dhammaatay imaamkiina waa soo bixi waayey waa waray baa la yidhi waa la ysku dhex yaacay riwaayada aan soo sheegnay baa la sameeyey imaamkiibaa sheegayo aybada iyo maqnaanshuhu waa laba qaybood laba darajaa la yidhi alkayba suqra waalkayba lkubraa kutubtay ka alifeenna labadaa magac bay kala wadataa toddobaatanka sanee hore waa kayba suqraayo rakhaasaa arki jiray wixii toddobaatankaa sane ka dambeeyana waa kaybatu lkubraayo qof arki kara malaha laba arrimood baa sheekadaa lagu xalinayo mushkiladood kow toddobaatan sane kadib wuu soo baxayaani baa la rabay in la soo afjaro oo haddii muddo kale la qabto haddana way beenoobi see la yeelaa haddaba muddo dambena waa inaan la qabanin sheekadii wax dib damba aan buuqu usoo noqonna la keena laba ragga un gaalka la noqday ninkii imaamka aragtidiisa iyagana keligoodun tuubada meesha ugu jirtae dadkii keligood meesha haysta iyo isqabqabsashadan in la soo afjaro oo la keeno xal iyo naqshad kale oo ragga waaweyn oo dhan nin waliba qaybtiisa ka daalka qaybtiisa ka xidhan karo saan laysu qabqabsanin nin waliba meel ka soo geli karo aagga wada cunitaanka in la waasiciyo wey si raggii waaweynaa isqabsanaya maalin walba iskashifaya in guri baa laysku haysta ada sheekadaa loosoo afjaro labada arrimood si loo xaliyo yaa la yidhi dhegaysta haybadii hore tii suqraa bay ahayd ilaahay badaa lilaahi ilaahay wax kalaa la qumanaaday hayba taama la galayoo dad khaasaa arkaya way dhammaatay kadib see axkaam baa la rabaa fataawada waagi hore waraaqaa la keeni jiray diintana imaamkaa laga qaadan jiray xal in la helo wey xalkii baa la sameeyey marka horta intaan xalka la samaynin waa in la xaliyaa la xaqiijiyaa in haybadu ay laba qayboota waxaa la wariye marka alhayba limaxamed ibraahim annucmaani ninka la yihaahdo safxada boqol iyo han iyo toban wuxuu ku soo guuriyey marka qaala abu cabdillaahi calayhi salaam wuxuu yiri buu yihi lilqaa'imi haybataani axaduhumaa qasiiratu wاlkhraa awiila imaamku laba maqnaanshuu leeyahoo mid kooban iyo mid gaaban iyo mid dheer alulaa laa yaclamu bimakaanihi ilaa khaasatu shiicati midda hore gaaban halka uu jooga ma ogaan karaan ilaa dad gaara maahane wlkhraa takalse laa yaclamu ma oga ilaa khaasatu mawaaliihi fii diinihi diinta dadka weliweliyada ugu ah dad sii gaar ahun baa ogaan doona ogaanshahaasi meelo kale ay ku fasirayaane ogaanshihii tooska ahaa ma aha ogaansho nooc waxyi oo dhagaha lagala hadlaya wey haatuf baa ii dhawaaqo imaamkii ahaa wey halkaasaa lagu soo gebagabeeyey marxaladaas waa la duubey tii hore iyo wixii isdabamaris beenteeda ahaa magacii naaibkii waa la bedelay laba magac baa loo bedelay soo naaibkii iyo wakiilkii iyo baabkiibaa xilligaa la bedelay marxaladan cusub wuxuu qaatay waxa la yihaahdo alaayau walmarjicu baa loo bixiyey waata haddana waa la noolahay aayatullaahi kada almarjicu diiniyu kada labada magac baa la siiyey imaamka dadka naaibka ka ah salaaxiyaad iyo awood aada u ballaaranna waa la siiyey oo diin iyo dunyaba ah yaa siinaya imaamkiibaa soo fasaxay oo waraaq laga keenay markii u dambaysay mar hadduu qaybo taamaa galay dad naaibiin naa'ibiinuu sameeyey naa'ibiintana magacyo mahe shuruud baa loo sameeyey salaaxiyaad aakhari iyo adduunba ana waa la siiyey imaamadii baa laga maarmayaa mogta baashii markay socon weydo nin almudafir la yidhaahdo moxamed rida almudafir wuxuu leeyay kitaab la yihahdo caqaa'id alimaamiya safxada kontan iyo toddobaad wuxuu ku leeyay caqiidatuna fi lmujtahidi iljaamici lisharaa'id waxaan ka rumaysannahay ninka diinta yaqaana ee mujtahidka shuruudii oo dhan le ah laga helay annahu naa'ibun lilimaami calayhi asalaam fii xaali haybati inuu naa'ib iyo wakiil ka yahay oo matalaya imaamkii inta uu maqan yahay wahuwa alxaakimu wara'iisu lmutlaq ninkaa mujtahidkaa xaakima madaxa aan laga daba hadlinna waa isaga lahu maa lilimaami wuxuu imaamku xaqu lahay oo dhan buu leeyahay fi lfasli fi lqadaaya walxukuumati bayna annaas dadka inuu kala xukuumo doodana kala saaro mintaa keliya maya waraaddu calayhi raaddun cala alimaami waraaddu cala alimaami raadun cala allahi tacaala ninkii ninka mujtahidkaa hadalkiisa war ku soo celiya nin imaamkii war ku soo celiya buu la mid yahay ninkii imaamka war ku soo celiyana nin ilaahay war ka diiday buu la mid yahay ninkii meesha la geeyey sowma arti maasha horta waasiciyaa la yihi rag gaara maxay u xirxidhnaani ko war ninkan aan laba arkaynin waraaqun la saxiixay ma daba socon karnee isagana xilka ha wareejiyaa la yidhahdo maadaama uu maqlaasho dheer galay ciidankii hawareeji waa laga wareeji wa huwa calaa xaddi shirki billaahi qofkii imaamka hadalkiisa diida ragga naa'ibiinta qof ilaahay u sharig yeelay buu la mid yahay kamaa jaaa fi lxadiidi can saadiqi ahlilbeyt si ki run sheegihii ahlulbeytkaa noo sheegay baa layihi xaggaa laga saxiixay soo ma sii wada wuxuu yihi falaysa almujtahidu ljaamicu lisharaa'iti marjican fi lfutya faqad ninkaa mujtahidkii nin masalada diinta ka jawaabo keliya maaha bal lahu wilaaya caama madaxtinimadii guud isagaa iskaleh fayurjacu ilayhi fi اxukmi wاlfasl wاlqadaa'i wadalika min mukhtasaatihi laa yajuuzu liaxadi an yatawalaaha duunahu ilaa biidnih wixii xukun iyo fatwo ah isagay u gaar tahay cidina kuma geli karta uusan idan siinin ninkaa naybkii kamaa laa tajuuzu iqaamatu lxuduudi watacziraati ilaa biamrihi wa xukmih amar iyo xukun isaguu soo saaray maahane cidna xad iyo tacziir lagama fulin karo yurjacu ilayhi fi lamwaali allatii hiya min xuquuqi limaami wa xolihii imaamku uu maamulkooda lahaana ninkan aayadda iyo marjicaa loo dayno isagaa looga dambayn wa haadihi almansilatu wari'aasatu darajadaas iyo madaxtinimadaas acطaaha alimaamu calayhi الsalaam imaamkaa siiyey lilmujtahidi اljaamici lisharaaiti buu siiyey liyakuuna naa'iban canhu fii xaali اlgaybati intuu maqan yahay si isaga u matalo walidaalika yusamaa waxaa lagu magacaabaa naa'ib اlimaami alaayatu walmarjic marka halkaasay joogaan ninkii hadal juuqa ku soo celiyay sooma arag aayatullaahi baa yidhi kama daba hadlaan uba gaalooyba hor sidaase waxu jira hadduu dhaho kaas mushri baa tahay waa diintu aad ka baxay qalbigaaga ilaashadhe iimaanka yaadan kaa siibin iimaankaa la iska siiba way baasha waa tahay halkaas horta kaybada imaamka maqan waka ee mahdiga muntadarka la sugayo haddaynu soo ururinno maxaa sababay kun iyo dhowr boqol sana iyo xoogay laba boqol bay kusii socotaa uu maqan yahay meeluu jooga lama yaqaan wuu nool yahay ifka meeluu kaga nool yahayna lama arag maxaa sababay waxaan dhihi karnaa saddex sababood baan ka soo qaadan karnaa intaanan qodobka gabagabadaa u gudbin mid waxaa weeye meeshan xoolaa lagu qabayo xoolaa lagu dhuuqaa dadkaa xoolaa laga ururiyaa dadka ilaa hadda imaamyada matalayana dadka adduunka ugu taajirsan waayo xoolaha lagu soo wada guraa inagu wadaadka siyaarada qaata ugu taajirsanaan jiray soo maa kaa lacib saqiir baa iyaga agtooda qaaraan ma galo ugu xoola badnaa inaga inta ziyaaro qaadata walidaalika ninka la yihaahda tuusi fi lhayba afartan iyo laba afartan iyo saddex uu ku sheegayaa maata abu ibraahim muusa alkaadim buu leehy baa dhinto aimadii ka mid aha walaysa min qawaamihi axadu ilaa wa cindahu lmaalu kaiir dadkii uu ahaana mid kasta xoolo badan buhay wa kaana daalika sababa waqfihim wa jahdihim mowta amacan fi amwaal taani sababta xoolaha ay rajaynayaan ay damac ka qabaan baa diiday inay aqbalaan muusalkaadi inuu dhintay ma dhimanin wuu nool yahay wuu dhuntay annagaa abwaab iyo wuu kala ay dheheen xoolaha lagu fadhiya si loogu fadhiisa si fiican kaana cinda ziyaad bni marwan اqandi sabcuuna alfa diinaarin buu hayay wacinda caliy bn abi xamsatana alaaثuuna alfa dinaarin warkaa isla iyagii weeye waxaa ogow sidaas sabab bay ahayd asbaabta waxaa kaloo ka mid ahaa de ruknigii weynaa ee diinta imaamka ahaa wuuna dhintay lamana hayo adduunkiina waa iska socdaa waa iska nool yahay diin baa lagu dhaqmayaa ruknigii u weynaana ma jiro labadaana way isqaban weyde imaamkiina lama hayo waa dhimanayaa mar walba markuu mid dhintabana waa la kala jabayaa uu dhuuntay in lagu gebagabeeyo oo uu maqan yahay uu gabanayaa yaa imaamu markaad leedahayna dhegtu uu ku maqlayaa laakiin haye ku dhihi maayo xal bay noqotay in lagu xalinayo mid saddexaadoo dad damac ka qaba xil iyo xogaan inay qabtaan oo ciil u qaba un inay madax noqdaan in lagu maaweeniyo dadko waan yeelan doonaaba lagu hayo reerku halkan uu degi doonana caruurta madaxa lagu salaaxi jirayna asbaabtay ka mid ahayd akhiiran mid middaa ku dhow aan ku gebagabeeyo aلظuhuur waxaa la yidhahdaa jiroo haybada u dhow haybadu waa nin nooloo dhuntay rajcadan soo marnayna waa dad dhintoo rasmi loo soo nooleeyo soo noqdoo tasarufaya labadaa wax u dhexeeyaa jirta aymadii dhintay marmar baa la arkaayo ay soo baxaan innaga weliga soo bixi jirta soo maaha imaamyadii marmar bay soo baxaan waxay leeyihiin imaamku wuu soo daahiraa markuu dhinta kadib dadka qaarkii markuu soo baxay dadka kala dhamaystaanna qabrigiisuu ku noqdaa soo noqoshadiina ma aha oo rasmi ma aha haybadiina ma aho ma nooloo waa dhintay isagoo dhintay uu marmar soo baxaa cidduu rabuu la kulmaa ciddii lou rabaa aragta kadib markay dhamaystaanna qabrigiisii iyo dhimashadiisii buu isaga noqdaa qur-aankii ahaa waa xaraamun calaa qaryatin ahlaknaa anahum laa yarjicuun maa ma jirta imaamyadu kuma jiraan wa waxay ka wariyeen cali sheekadan waxa aada uga sheekeeyey maxamed baaqir ilmajlisi fii bixaari alanwaar juska labaatan iyo toddobaad saddex boqol iyo saddex ilaa saddex boqol iyo toddoba buu kaga sheekeynayaa maslaa uhuur iyo riwaayaadka iyo aaaarkay ku keeneen waxay dhaheen cali baa wuxuu yihi yamuutu man maata minaa walaysa bimayitin qofkii nagamid ee dhinta wuu dhintay laakiin mayd ma aha haddana wuu noolyahay nin noola marun baa la arkaa waxay soo guuriyeen abi cabdillaahi nin baa u tegey ninkiibuu ku yidhi tashtahii an taraa abaa jacfarin abu cabdillaahi waxaa dhalay abu jacfar wuxuu leeyahay aabbahay abu jacfaree dhintay ma xiisaynaysaa inaad aragto ninkiiba wuxuu yii bay dhaheen qultu nacam haa inaan arka waan xiisaynaya qaala kun fadkul ilbeyt soo baxa guriga soo galbu ku yihi fadakaltu faidaa huwa abu jacfarin abujacfar baa meesha fadhiy akr fadhiya abujacarkii waa hore dhintay baaba guriga dhex fadhiya mar waxay wariyeen nin baa abulxasan usoo galay waa cali rida markaasuu wuxuu ku yihi atuxibu an taraa abaa cabdillaahi adiguna abaa cabdillahi inaad aragta ma rabtaa markaasuu wuxuu yihi wadidtu wallah ilah baan ku dhaarta waa jeclaan lahaa abaa cabdillahi waanu mar imaamkii hore ina arko markaasuu yihi qum dkul beyt dkul dalika beyt gurigaa gal bu ku yihi waan galay bu faide cabdllaahi alayhi salaam qaacidu abu cabdillaahi oo fadhiyaa meesha ugu tegay bu awliyada dhibata lasoo arkayey ama qabriyada dhex fadhiyeen noolaa maxaad ku diideen marka abu cabdillahi waxay ka wariyeen ataa qawm min ashiicati xasana bna caliyi bacda qatli amiiri اlmuminiin markii cali la dilay kadib radi allahu canhu ardaa baa qolaa u timid bay wiilkiisii xasan ibn cali way weydiiyeen markaasu wuxuu ihi tacrifuuna amiira almuminiina idaa ra'aytumuu amiirmuminiin cali haddaad aragtaan ma garan lahaydeen qaaluu nacam ha waa garanaynaa bay hadaa aragna waa garan lahay wejigiisa qaala farfacu sitra maradan ka qaada weli meesha waa laga qaadaye fa hum biamiiri lmuminiina calayhi asalaam laa yunkiruunahu aynan garan waayin cali oon la garan waayeynin baaba halkan fadhiyaba oo dadkii dhintay maxaa qolalka iyo guryahooda fadhiisiiyey caqiidat duhuur baa la yidhaahdaa nin dhintay oo sheekh maxamed xamse abu zayd la yihaahdo sanadkii hore dhintay oo ragga reer suudaan aha ragga maxamed xamse ma waa annagoo yurub joognuu soo maray waan weydiiyo waxaan ku ihi doob waxaa jirtay saddex iyo afartan xalqadooda oo telefishinka suudaan iyaga iyo qolyo suufiya ku dhex marta laba sababood baa weydiiyo maxaa kugu yaab badnaa baan ku ihi doodaas waxaa igu yaab badnaa buu yidhi telefishinka suudaan oo dhan laga fiirsanayo oo fiidkii marka la gaadhe lifeka uu yahay qof walba intii wax walba la damiyaa suudaan oo dhan laga daawadaa ilagi jacfar numayri waay yaa waxaan ku ihi bui mid bui man khalaqak yaa ku abuuray markaasuu i weli hebel bay abuuray markaasaa weli hebel iyaa abuuray markaasuu i weli hebel baa abuuray markaasaa weli hebelkaa yaa abuuray markaasuu weli hebel baa abuuray wataan fiiriya weligii idinka horreeyey yaa abuuray markaasuu i ilaahay baa abuuray markaasaa waxaan ihi kadib is abuuru idin yidhi miyaa markaasuu ihi haa waxaan ku ri dhacdooyinka kale ee suudaanka ugu soo maray maxaa u yaab badnaa wuxuu yidhi halka baarlamaanka suudaan uu ka dhisan yahay dabcan umdurmaan marka loo gudbo jaamacada qur-aan garabkeedu ka dhisan yahay guri aad qurux badan wey qabri nin weli oo la barakaystaa ku yilay buui naqshadii dawladda waxaa usoo baxday buui halkaa in laga dhisa qabrigana laga saaro intii la isweydiiyaa waxaa la yii qabriga iyaa saari ninkan awliyada abu zayd doonay dhahaan buui kaasaa dhiirane nin walba u cabsanayaa waa la ii yimido xaadir baa anaa saar anaa midka ka saara qabrige idinku qor waan imid waxaa la keenay buu yihi boolis iyo askar ambalaas show qaraxaygaga dhici doono iyo marka laygu soo boodiyo khalqigiina waa isugu yimid kameradii iyo telefishinkiina life baa loo tabinaya haddii la fogayba de qof walaa hor dhintay lafihii baan u tegey maraan ku ururiyey waan soo bixiyey xaggaan geeyey waxaa war meel kale aas markiibaa suuqa la geliyey buu yihi sheekii oo fadhiya oo tus baxaysta oo wardiyaya ugu tegay meesha a telefishinka laga yeeay oo layii bu l waraystay oo arrintaasay u dhacdayo war waad arkayseen oo telefishinkaa laga sii daaya bacdahe waxay rabtaan waxaa la yii sheekadaasaa la yirie ma jirtaa waa been maayo waxaa la yii saatus su-aal haddaan isagoo fadhiyoo wardiye u teginay maxaad samayn lahayd ninkaa tus oo wardinaya haddaa tagta waaad samayn lahayd dhuntaan ku dhegi lahaabaa anigu iisin lahaa waaad ciisin lahayd ummadii baabada hadda wax tari kara halkan muxuu la wardiinaya dadkun soo baa ka qabtaandeelaada ina ihahda sheekadan oo hebel baa la arkay iyo hebel baa yimid iyo sheekooyinkaas waxaan xasuustaa nineteen eighty five meel anagoo joogno xera baa qayla noo timid qoys agoonoo aabbahood dhintay gurigoodaa waxaa la yidhi bahalkan inagu galayrkaan nidhaahniyo bas uu soo duulaya galay waa maytiiyo timid baa la qaxwaa loo kariyayo hilib baa loo keenayo baalkaa laa fadhiya marku saa u jimicsada dayday waan daalay iga tag u leeyahay baalal marka awliye soo noolaato oo dib u soo noolaata ma jirto wa xaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha annahum laa yarjicuun laakiin baasha halkaasa naga soo gashay soo duuduubo majisi fii bixaari amwaal uu soo duuduubay wuxuu yidhi wاtmaam اجmaaliyu fi tilka اmuuri kaafin lilmutadayin اmuslimi lima warada canhu waradu cilmi tafaasiiliha ilayhim salawaat اllahi alayh ninka ilaahay ka cabsanaya diinta ku dhegan waxaa ku filan waxaa si duuduuba u rumee waxaad hoosee looga jeedana iyagii yili baa garanaysaa u daa si aadaarin midho berda waxa aan akriyayna duuduub xig u sii odaral caloosha kugu dhagaa ku fadhiisto hadalkaasaan ku deenaynaa dib baan ka soo cilaamin doonaa xalaqada dambe ramadaanka dhowr muxaadara iyo waxbaa la sheegayaa dib baan ka soo cilaamin doonaa qaybta dambe waxaan kaga hadli doonaa qur-aankan shiicadu kitaabkan qur-aanka ma rumaysan yihiin mise ma rumaysna waxay ka dhaheen maan sidaasoo kale kutubtoodu wax iyagoo qoreen baan keeni doonaa xalaqada soo socota ama labada soo socotee xigtaaye waa shiicada iyo qur-aanka halkaasaan ku daynayna wasala asi subxanka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk